bismi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العاalمين وصl اllهma وsلم عlى نabyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعيn amا bعd baabu sutraة اlmuصlي inaan darsigeena caawo gelin laba masalo darsigeena hore ku saabsanaa baraarujino in allah masalada koobaad kutubta fiqiga waxaa ku taalla ishaaro mufhimo ah oo la fahmi karo ruuxa loo ishaarayana uu wax ka garan karo hadduu ruuxu isagoo tukanaya bixiyo ishaaro noocaas salaaddiisu inay burayso ishaara mufhima bay dhahaan ishaara mufhima waxayna deliishadaan xadiid abi hurayra marfuuca wman ashaara fii salaatihi ishaaratan tufhamu canhu falyucidha ruuxii salaadiisa dhexdiisa ishaaro bixiya ishaaradaasoo laga fahmi karo salaada ha soo celiyo xadiikaasay deliishadaan siladaasina kutu badanoo fiqiga ka mid ku taalla xadiidku waa daciif waxaana dacfigiisa sabab u ah nin la yidhaahdo maxamed ibn isxaaq oo mudalis ah ayaa cancaneeyey xadiidkan abu daawuud iyo daara qutni iyo bayhaqi baa soo saaray sidaas daraaddeed baa alimaamu axmed caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi sanadkiisu ma sugna shay jirana ma ah abu daawuudna wuxuu yidhi waa xadiid laysmoodsiye oo wahmi ah sheekh albanin caleyh ullah fii daciifi abi daawuud iyo daciifada labada uu ku daciifi marka xadiidkaasi wax jira maaha sidaas daraaddeed alishaara almufhima salaada waxba yeeli mayso waa kaan soo marnay salaanta in ishaaro lagu qaadayo salaada lagu jiro sooma sidoo kale waxaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadu isaga oo fadhiya markay salaada ku xidheen isagoo salaadda ku jira wuxuu u ishaaray fadhiista xadiis saxiixa soo garanmaysaa a ishaaruu nabigu ku siiyey sal lla alay slam inay fadhiistaan kadibna ishaaradiisii bay fahmeen oo markaasay fadhiisteen salaaduu nabiga ku jira sal lay slam ma burin salaadiisu saas daraaddeed alishaaraة اlmufhima fi الsalaa waxba yeeli saas man haddii maalan aada u baahato ruux agtaada inaad shay muhima adoo salaaddii ku jira inaad fahamsiiso ishaarana aad ku fahamsiin karayso salaadaada waxba noqon mayso masle waa maslada xadiidka kusoo arooray fuqahada qaarkood deliishadaanna waa daciif ma sugna ayb masalada labaadi waxa weeye salaadda janaazada ma lagu tukan karaa qubuuraha sanadaha kale inaan qubuuraha lagu tukan karin iyado qacan waan soo marnay qubuurahana aan loola jeedsan karin dhexdoodana aan lagu tukan karin laakiin salaada janaazada ayadoo qubuurta dhexdeeda ma lagu tukan karaa horta hadyigii nebigu sal lay waslam wuxuu ahaa salaada janaazada sida u badan waxaa lagu tukan jiray bannaan masaajidka agtiisa ah oo musallo la dhihi jiray janaazooyinka halkaasaa la dhigi jiro masaajidka inta laga baxo baa banaankaa lagu tukan jiray saasay u badnayd nebigu sal lay slm mar bay sugan tahay in uu sidoo kale masaajidkana salaatu salaatuljanaaza ku tukaday xadiid inaan waxba laga heleynin sheegayana daahirkiisa waa jira oo muran badan ku jira hadii masaajidka lagu tukado labadaa mid buu nabiga laga hayaa salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa kaloo jira xadiidkii gabadhii masaajidka xaqi jirtay ee saxiixulbukhaariga ku yimid ee intay dhimatay saxaabadu ayna nebiga usoo sheeginay iska aaseen kadibna nebigu uri sal lay slam maxaad iigu soo sheegi weydeen kadibna intuu tegey qubuurta qabrigeedii itusa intuu yidhi qabriga intuu tegay nebigu sal lay aslam uu salaatu ljanaaza dusheeda ku tukaday qabriga korkiisa xadiiskaasna waa jira xadiidkaa dambe ayay marka u deliishadeen culimo badan waa jamaahiirtu say qabaan in salaada janaazada qubuurta dhexeeda lagula tukan karo maxaa yeele iyadoo rukuucna ma leh sujuudna ma leh duca un waay sideedaba sidaana waxaa ku tegey culimo aad u fara badan ou ka mid yahay ibnu taymiya waxaana madhabkaa rajaxay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah laakiin xadiid baa jira uu soo saaray alimaamu طabaraani fi اlmucjam اlأwsط min xadiidi anas bn malik oo rasuulku u yihi sal ه alay waslam anas wuxuu leeyahay nahaa an yusallaa cala aljanaa'izi bayna alqubuur nebigu wuxuu reebay in janaasooyinka korkooda lagu tukado qubuurta dhexdeeda xadiidkaasi waa nasun fii maxalli nisaac haddaan xagga hubuudkiisa iyo sugnaantiisa muran laga keenin xadiidku sheekh albaani waa saxiixinaya dhanka hadduusan muran ka imaanin xadiidku waa xuja qaatica hadal kama joogo markaa in la reebay in qubuurta dhexdeeda lagu tukado salaatuljanaaza isagiiyo xadiidkii gabadhii dhimatay ee nebigu qabrigeeda ku dul tukaday see loo jamcinayaa marka way fududahay waxaa lagu jamcinayaa ibtidaa'an ruuxiioo bannaanka yaalla meydkiioo bannaanka yaalla in qubuurta lala aado meeshaa lagu tukadaayo waa khalad xadiidkana ku cad iyo hadyigii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ficilkiisa laakiin hadday dhacdo ruux la aasay inuu ruuxu u baahdo inuu salaatu ljanaaza ku tukado ruuxiina la aasay markaasi xadiidkii gabadhii masaajidka xaqi jirtay baa ku fadhiyo intuu qubuurta tago marka qabriga korkeeda ku tukan karo oo fii hadihi alxaala xaaladee weye waa xaaladda ruuxiina la aasay inaad ku tukatana aad u baahantahay salaatuljanaaza laakiin hadduu bannaanka yaallo ama meel bannaana ha la dhigo ha lagu tukado ama masaajidka masaajidda ha la geeyo ha lagu tukado ama intaa wixii kasoo soo hadhay qubuurta in la geeyo oo dhexdooda lagu tukaday xadiidka anas fi lmucjam alawsat oo saxiixa ah baa kusoo soo arooray oo nebigu waa reebay salawatu rabbi wasalamu caleyh masalada marka tafsiirkeedu waa sidaa sidaa markii la yidhahdana axaadiistu iskama hor imaanayso mid walba meeshiisu ku fadhiya macna baabu sutrati lmusalli ruuxa tukanaya sutradiisii ayuu baabu yahay sutradu waa shayga oo ruuxa tukanayo hortiisa dhigto iskagana asturo wixii hormari lahaa kaasaa sutro la yidhaahdaa sutrada way isku khilaafsan yihin culimaduba waajiba mise waa sunne jumhuurtoodu waxay qabaan sutrada inuu ruuxu sutro dhigto shay ishor dhigo ama markuu tukanayo uu shay isku aadiyo inay sunno tahay bay qabaan badankood culimmadu bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan inay waajib tahay oo uu ka mid yahay ibnu xasmi shawkani iyo sheekh albaani iyo keyrkood waxay leeyihiin sutradu sunno ma ahe waa waajib ra'yiga ay qoladaasi qabaan ee dambe wujuubka abaadna moodaa daahirka adiladu inay la jirto oo sutradu inay waajib tahay ah waana arki doonaa insha allahu tacala maxaa yeelay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh amarna waa kaga sugan tahay in sutro la samaysto waalmru yaqtadi lwujuub nahyina waa kaga sugan yahay sutra la-aan inaan la tukanin sida xadiidka cabdulahi bni cumar fi saxiixi muslim wa saxiixi ibni khusayma uu nebigu uri sal lay slam laa tusalli ila ilaa sutra ha tukanin ilaa inaad sutro xaggeed u tukata mooye marka waa nahyi amarna waa ku soo aroray walamru yaqtadi alwujuub nahyina waa ku soo arooray wannahyu yaqtadii altaxriim asalka waa saas sidaas daraaddeed daahirka nusuustu wuxuu u nusraynayaa ama la jira qolyada qolyaha qaba inay sutro in lagu isku aadiyo ay waajibta aynu mustaxab ahayn man ayb wa can abi juhaym bni xariin abi juhaym bni xariin waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi low yaclamu hadduu og yahay almaaru midka maraya bayna yaday almusalli ruuxa tukanayo hortiisa ruuxa tukanayo hortiisa kan marayaaye hadduu og yahay maadaa maxaybaa calayhi korkiisa ah oo min alismi dembi ah hadduu intaa ogaan lahaa waxa korkiisa fuulaya oo dembi hadduu ogaan lahaa lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan inuu istaago khayran miday u khayr badan tahay lahu isaga min an yamura inuu maro bayna yadayhi ruuxa tukanayo hortiisa inuu maro yacni waxaa u dhaami lahayd afartan inuu iska taagnaado ayaa u dhaami lahayd inuu ruux tukanayo hormaro waa goorma hadduu og yahay waxa korkiisaee dembi ah ee ka soo gaadhaya maritaanka uu marayo ruuxa tukanayo hortiisa wuxuu yidhi muttafaqun calayhi xadiidka waa laisku waafaqsan yahay bukhaari muslim baa soo saaray kadalika ahlu sunanka ibnu khusayma daarimi bayhaqi iyo bakawi intaba way soo saareen wallafdu lafdigana lilbukhaariyi bukhaari buu u lafdigan hadda meeshan u yaalla bukhari baa iskale wa waqaca waxaa dhacay fi bazaari cinda bazaar bazaar waxaa dhacay agtiisa min wajhin aakhara weji kaleo xadiidka uu ku wariyey arbaciina khariifan arbaciina khariifan taasi bazaar baa wariyey ayib waxay ahayd saxiixaynka waxaa ku yaalla inta uu taagnaanayo arbaciina un waaye arbaciina arbaciinku ma sanadba ma maalmaa ma bilaa riwaayada saxiixayn kumayna sheegin laakiin riwaayadda bazaar waxay tidhi arbaciina khariifan khariifkana dayrta la yidhahda sanadkaana laga wadaa sanad baa laga wadaa macnaha ayib bimacnaa waxa weeye bukhaarisi wuxuu ziyaadiyey markuu xadiidka wariyo kadib qaala abunadri buui abunadri oo ruwaadda xadiidka ka mid ah wuxuu yihi laa adrii arbaciina yowman aw shahran aw sana ma garanaya afartanku inay yihiin maalmo inay bilo yihiin iyo inay sannado yihiin sidaasaana maxfuuda xadiidka in uusan raawigu uusan sheegin afartanku waxa ay yihiin amaa ziyaadada bazaar oo in afartanka laga dhigo afartan dayrood ama afartan sano waa khata waxaana gafay oo gafkaasi loo tiiriyaa ibnu cuyeyna waxaana khilaafay a'imo ka xoog badan ama la mid ah sida maalik ibnu anas imaamu maalik iyo hawri saas macnaha bal ibnu cuyeyne laftiisa riwaayatu axmed canhu ayaa shakiga ku imaanayso biduuni jasmin bay ku imaanaysa saaseed ibnu cuyeyne laftiisa ardadiisa waa isku khilaafsan mar hadday sidaas tahay waxay jasmiyeen culimmadu inay khata' tahay khariifanto sawaabkuna uu yahay ama arbaciina in layska ilaaqo oo markaa aan la garanaynin aan lagu cadaynin xadiidka waxa ay tahay ma maalmaa ma bila mise wasanaba saasaa xadiid ku sugan yahay amaa khariif iyo sanad iyo shahri iyo mid kuwaasi ayaga wax sugan maaha saas wey macnaha fatxilbaariga ayuu xaafidku kaga hadlay sidoo kale shekh albani caleyh raxmat ullah tamaam minaha ayuu isagana kaga hadlay ayib waxaa kaleeto iyadana mulaaxado labaad ah meesha uu ina yidhi low yaclamu almaaru bayna yaday lmusalli maada calayhi min alimi min alimi kelimadaas saxiixaynka kuma taalo laa fi saxiixi albukhaari walaa fi saxiixi muslim ziyaadadaasi kuma taalo riwaayaadka laakiin xadiidka waxay leeyihiin nusakha ama riwaayaadka saxiixulbukhaariga mid ka mid a ah oo weliba yani riwaayada ninka la yidhahdo kushmihani uu warinayo riwaayadaasay ku timid min alimidu xaafidku caleyhi raxmat ullah wuxuu leeyahay markuu masalada ka hadlayo kishmihani raawigaasaa siyaadadaa saxiixa ku siyaadiyey wuxuuna leeyahay asalka bukhaari waxaa dhici karta inay kelimadu ugu taallay si tafsiir ahaana xaashiyada inay ku taallay marka intuu ismoodsiiyey inay ka tirsan tahay xadiidka asalkiisa inuu ku dhex daray isagu markaasuu radinaya wuxuu leeyahay liannahu lam yakun min ahli اlcilmi wala min alxufaad shmuhanigaas min ruwaati buhaari buu ka mid yahay saxbuhari buu ka mid yahay wuxuu leeyahay ahlucilmigana ka mid maahayn xufaadana ma ahayn bal kaana raawiyatan buui raawi buu ahaa raawi buu ahaa saas daraaddeed buu leeyahay min alismidaasi riwaayo saxiixa oo xadiidka ku jirta ma aha saas way macnaha ruwaadda kitaabka bukhaari mid ka mida ayaa ku khaldamay oo xadiidka ku daray asluxadiidna kelimadu ka mid maa maadaama uu xaafidku fatxulbaariga saa ku baraarujiyey halkan waxay ahaydoo habboonayd inuu min alismida xadiidka ka gooyo soo saas ma ilan isaga laftiisaa baraarujiyey min alismidaasi marka xadiidka ka mid maa saas way macnaha sida sawaabka waxa weye xadiidku low yaclamu almaaru bayna yaday lmusali maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura bayna yaday min alimi laga gooyo man sidaas weyaan ayb qaybtaana iyaduna baraarushin bay u baahan tahay waxoogaa marka waxay leeyihiin xaafidku halkan wuu ilduufay bay leeyihiin yani ilaahay baana subxaana watacaala cidda aan gafin ah si kasta ninku ha u cilmi badnaado lakin waa gafaya xadiidka waxaa laga faa'idaysan ruuxa tukanaya hortiisa in la maraayo inay xaaraam tahay wuxuuna caam ku yahay xadiidku cid kastoo tukanaysa salaaduu tukanayo waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto ama imaam ha noqdo ama munfarid ha noqdo ama imaam ha ahaado ama ruuxu goonidiisa u tukanayo ha noqdo keliya waxaa laga soo reebayaa ruuxa ma'muumka ah ee isagu salaadiisa imaam ku xidhan asaga waa la hormari karaa xadiidka cabdulahi bni cabaas fii saxiixi bukhaari baa kutusaya isagoo salaada lagu jiro ayaan dameer dhadig a ah anoo saaran baan imid buuri dameertii intaan la soo hormaray bacda saf safka qaarkii hortiisa intaan la soo maray oon ka degay oon safka galay baan sii daayey buui markaasay sii hormartay buui safki waxaa laga faa'iidaysan bay leeyihiin waana cinda caamati alculamaa say qabaan inuusan ruuxa ma'muumka ah sutradiisu ay tahay sutrada imaamka waana saasa sax sufuufta ma'muumiinta waa la hormari karaa biduuni xaaja lanna waxa wey iyaga salaadooda waxba noqon mayso saas wey macana laakiin munfaridka iyo imaamka ayaan sutradooda iyaga la kale dhex mari karaynin haddii la dhex marana yani waciidkana imaanaya macnaha ayib waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya waciidkan inuu khaas ku yahay ruuxa maraya gudbaya ama ruuxa iska fadhiya ama intuu soo hor istaag soo intuu hor fadhiisto iska fadhiisto ama intuu soo istaago hortiisa iska taagnaada kaasi waciidka ma gelayo saasmanlanna xadiisku muxuu yidhi low yaclamu almaaru ay almujtaaz ka gudbayaa laga wada saas w man ayb waana qawl jumhuur waa qowl jumhuur saas daraaddeed baa nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh uu caaisha oo sariir ku jiifta xaggeeda salaad u tukaday nebigu sal lay sl saas man saxaabadan waxaa ka sugan in ay eh, xoolo ay sutro ka dhigteen intay fadhiisiiyeen marka ishkaaliye male dhibaato male taas waxaa laga hadlaya waxa weeye yani waxa weyaan gudbiddaa laga wadaa amaa hor istaagidda iyo fadhiisiga iyo taasi mar haddaanan la gudbaynin ayadu ma aha macnaha ayb waxaa kale oo xadiidka waciidkiisu shamlinaya oo soo wada gelaya ruuxaad hormarayso ama sutro ha lahaado ama yuusan lahaanin adiga maarka ee maraya inaad hormartahay ma ah an xadiisku ma kala qaadin xadiisku kuma qaydin midka sutrada samaystay waa mutlaq marka haddaad hormarto mid sutro samaystayna waciidku waa ku qabsanaya midaan sutro samaysanin haddaad hormartana waciidku waa ku qabsanaya laakiin su-aashu waxay tahay kan sutrada lala gareye kaan sutro samaysanin ilaa inteeba aan la hormari karin culamada qaarkood waxay leeyihin ilaa maxallu sujuudihi ilaa meesha sujuuddiisa qaarkood waxay leeyihiin marka sujuuddiisa la gaadho kadib hal taago mamarushaad meelay neef arya uu mari karo intii sudradiisa noqon lahayda intaa ha looga dhigo wahaakada tafaasiil baa ku jirta laakiin adiga maarkee maraya xujo kuu noqon mayso iyo cudurdaar intaad iska hormarto inaad tidhahdo sutro ma uusan lahayn sudrada uu ka tegay waa hawl isaga u taala laakiin adiga horumarkiisa laguma ogolo waana sida xadiidka cumuumkiisa laga faaidaysanaybab low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka maraya bayna yaday lmusalli ruuxa tukanayo hortiisa maadaa maxaybaa calayhi korkiisa oo min alimi dembi ah lakaana wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran miday u khayr badan tahay lahu isaga min an yamura bay uga khayr badnaan lahayd inuu maro bayna yadayhi ruuxa tukanayo hortiisa muttafaqun caleyh walafd lbuhaari wa waxaa dhacay fi lbazaar cinda albazaar min wajhin aakhar arbaciina khariifan khariifantaasi waa daciif baynu leeay ayb waxaana sunnaha sidoo kaleeto ruuxu inuu u dhowaado sutradiisa ida salla axadukum ila sutra falyadnu minha laa yaqtacu shayطaanu calayhi salaatahu baa wuxuu yahy xadiid abu daawuud soo saaray oo saxiix min xadiidi sahl nebigu wuxu sal lay slam midkiin hadduu sutro xaggeeda u tukado sutrada ha u dhowaado shayطaanku yuusan salaadiisa ka goynin sutrada ha u dhowaado an caihaa qaalad waxay tihi su'ila nabiyu nabigaa la weydiiyey sal lay slam fii ghaswati tabuuka duulaankii tabuuk ayaa nabiga waxaa la weydiy waa sanadkii sagaalaade can sutrati lmusalli ruuxa tukanaya sutradiis shayga uu ishordhigayo ayaa la weydiiyey intee buu dhulka ka kacsanaanaya qadarkee iyo qiyaastee baa la rabaa inuu dhulka ka kacsanaado faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam milu mu'aharati araxli rajli buu ii qoray meesha aniga jiim buu ka dhigay lakin waa qalad raxli waay milu mu'aharati araxli kooraha xaggiisa dambe oo kale wey kooraha raxliga waxaa la yidhahdaa waa geela marka la fuulayo shayga uu dhex fadhiisto ninka neefka geelaa saaran xagga dambena qaar baa ka jira uu ku tiirsadaa xagga horena qaar baa ka jira uu qabsadaa intaasaa waxaa laisku yidhahdaa raxli marka koora la yidhahda kooraha marka wuxuu leeyahay qaar hore oo ka horeeya ninka neefka geela ku fadhiyee saaran qaarna waa ka horeeya oo waa kan gacanta uu ku qabsanayo qaarna wuu ka dambeeyaayo wuu ku tiirsadaa waa gambar yaroo sidaasoo kale ah oo uu ku tiirsado wey man dhabarka ka qabta ayib muaharatu raxli kaasaa la marka kooraha qaybtiisa dambe oo kale weeyaa bu nabr sal lay wasalam musalliga sutradiisu ahraja waxaa wariya xadiidka muslimun nasaa-i iyo bayhaqi baa sidoo kale xadiidka soo saaray waxaa u markaasi kacaya xadiidu alxa alxa wuxuu yihi rasuulku wuxu yhi sal lay aslam idaa wadaca axadukum bayna yadayhi hadduu midkiin hortiisa dhigto midla mu'aharati araxli kooraha intiisa dambe oo kale wax la mida falyusalli ha tukado markaa walaa yubaaliyuuna u aabayeelin man mara ciddii marta waraaa dalika intaa gadaasheed haygaa gadaashiisa haygaa uu dhigta wii ka shisheeyey dhanka shishe wixii maray yuusan u abayeelin jin ha maro shaydaan ha maro ey ha maro dumar ha mareen laa yhumuk adiga wixii ka sokeeyon ilaasho wey man saas wya xadiikaasi marka wuxuu leey milu muaharati raxm milu muaharati raxm xadiidku wuxuu qiyaasaya marka oo inoo sheegaya sutrada lays hor dhigayaaye qiyaasteeda la rabo inay dherarkeedu gaadho oo dhulka inay ka kacsanaato la doonayo waa intaas wey qiyaasta mu'aharatu raxli kooraha qeybtiisa dambe ee dhabarka ka qabanaya uu ku tiirsanayo raakibka neefka saaran saas wey qiyaastaasoo kale loo baahaya waxaa laga qaadanayaa qiyaastaa wixii ka yar inuusan sutratulmusalli ahayn wixii ka gaaban baa laga wadaa xadiidku ma xadidayo mu'aharatu raxliga ma aha ballarhka ballarka ma ah ballarka inuusan ahayn xadiis baan inoo imaan doonto shay dhuuban ayaa la yshordhigi karaa laakiin wuxuu ka hadlayaa dhanka dhararka qiyaastiisa dhararka w man ayib waxay culimmadu yidhahdaan mu'aharatu raxligu waxa weeye waxay ku qiyaasaan hulusaya diraac dhudhunka marka saddex meelood loo qaybiyo laba meeloodoo ka mid a ah. markaad cabirto aniga dhudhunkayga markaan ku cabiriyey waa it hal iit markii la cabiro saasoo ku imaanaya taqriiban marka shay kasta oo qiyaastaa la eg ayaa marka suxro noqon kara mafhuumka xadiidka markaan qabanno wuxuu noqonayaa wixii intaa ka gaaban sutro ma aha waana masle khilaafiya inamaad doonta bimana ayb wacan sabrata ibni macbad injuhani radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu idhi liyastatir ha is asturo axadukum midkiin fi salaati salaadda dhexeeda ha is asturo sutra ha samaysto walow bisahmin leebba ha ahaadee walow hadduusan wax kale heli karin xataa leebba sutraha ka dhigtee sutraha samaysto ahrajahu waxaa soo saaray xadiidka alxaakimu xaakim baa soo saaray kadalika waxaa soo saaray axmed ibnu khusayma bayhaqi abaraani iyo bahawi xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdilmlik ibn rabiic ibnu sabra cabdilmalik ibn rabiic ibnu sabra oo daciif waxaa daciifiyey ibnu maciin abulxasan ibnu qaطaan iyo ibn xibbaan wain kaana almuslim fii صaxiixihi akhraja lahu xadiiثa mutaabaca can abiih walow muslimka ha soo saaraba oo mutaabaca ahaan buu xadiiu ka wariyay hal xadiia ah. laakiin taasi u shafeeci mayso hadday culimada xadiidku daciifiyaan sidaas daraaddeed baa cijli oo tawsiiqiye ninkaasi uusan tawsiiqintiisa wax kasoo soo qaad lahayn lanna cijli wuxuu ka mid yahay min almutasaahiliina fi tawsiiq haddii marka ibnu maciin iyo abulxasan ibnu khataan iyo ibnu xibaan iyo khilaafeen oo ninku waa daciif ninkaasaa xadiidka madaarkiisa uu ku wareegaya isaga sababtii bayna culimo badan xadiidka u daciifiyen culimada qaarkood xadiidkana u daciifinayaan macnaha ayib qaarna waxay leeyihiin waxoogaa xasan wuu noqon karaayo korbay usoo qaadayaan macnaha uu faa'iideynaya axaadiis kala laga yaabo inuu markhaati kacdo oo muxuu faa'iideynayaa inuu leebku noqon karo sutro noqon karo ruuxii sutro kala waayo inuu leebka sutro ka dhigin karay taa haddii la qabto xadiidka daahirkiisa saa loo qabto waxaa laga faa'iidaysan sutradu inay qara leedahay oy ballaadhan tahay laazim ah. xagga dherarka inay dhulka ka kacsan tahay qiyaas hal fiit ah waa loo baahanya muakharat raxm laakiin xagga ballaceeda leeb waa noqon kartaa axaadiis macnaha tilmaamaysana waa jirtaayoo xagga ka hadlaysa ballaca oo uu ka mid yahay maalan xadiid ibni cumar wuxuu ihi rasuulku sal lay wasalam kaana ida kharaja yowma alciid umira bilxirba fatuudacu bayna yadayhi fayusallii ileyh markuu nebigu sal lay slam maalinta ciidda uu salaada ciidda u baxo ushan xirbada la yidhaahdo ayaa loo dhigi jiray horteeda hortiisa markaasuu xaggeeda u tukan jiray xirbaduna waa bahashan ushan xagga dambe kuleh birta kuleh murjinka saasoo kaleeto ah taas way macnaha ama eebadoo kaleeto adiga ul ahaan way dhuubanta walow afka birba ha ku wadatee laakiin ul ahaan way dhuubanta saas way macnaha taasoo kaleetaa nabiga loo turqi jiray salawatu rabbi wasalam caleyh sutro way noqon kartaa marka xadiiska bukhari muslim baa soo saaray waxaa kaloo macnan kaasoo kalea faa'iideynaya xadiidka abi juxayfa can abiihi qisada ku saabsan imaanshihii uu nabiga u yimi sal lay wasalam wuxuu yidhi uma rukisat lahu canaza fataqadama fasallaa rakcatayn canazaduna iyaduna waa ul ul baa loo muday nebiga sal lay slam iyaduna gadaal bir ku leh markaasuu nebigu xaggeeda u tukaday sal lay slam buhari muslim baa soo saaray marka yani waxa weeyaan haddii wax kale u waayo ruuxu leebna uu heli karo waa turanaya ul dhuuban hadduu heli karayo dhulka ku mudanaya ayadoona sutro u noqonaysman xadiiku taasuu inoo faaidinaya xadiidka sahmigu marka hadduu sugnaado macnahaasuu faa'iideyn oo ashyaada daqiiqa ah eh, ee macnaha waxa weeyaan oo yani aan qarada lahayn oo aan ballaarnayn in sutran laga dhigan karay wa can abi darin alkhifaari radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi yaqtacu waxaa gooya salaata arajuli ninka salaadiis almuslimi ee muslimka ah ninka waa la cabiray laakiin ruuxa muslimka baa laga wadaa dumarkuna waa la mid yaqacu waxaa gooya salaata arajuli ninka salaadiisa almuslim ee muslimka ah idaa goortii lam yakun aynan ahaanin bayna yadayhi hortiisa milu muakharati araxli kooraha qeybtiisa dambe wax la mid ah kooraha qeybtiisa dambe oo kale markayna hortiisa ahayn salaadiisa waxaa gooya almar'atu haweenaydaa goysa hormaraysa waalximaaru iyo dameerka wlkalbu iyo eydka eyga alswadu ee madow alxadiia akmil xadiia xadiika dhamaystiro adiga wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaas abu darin alkhifaari alkalbu alswadu eyga madowey shayaanu waa shayaan ahrajahu waxaa wariyey muslimun muslim wa kadalika axmed arbacada afarta ahlu sunanka ibnu khusaymi iyo daarimi bayhaqi kulligood way soo saareen xadiika way warinaya xadiidka dhamaystirkiis waxa weeye abu darba wuxuu yidhi rasuulku sal lay slam baa wuxuu yidhi idaa qaama axadukum yusallii hadduu midkiin istaago isagoo tukanaya fainahu yasturuhu ida kaana bayna yadayhi milu mu'akharati araxli waxaa asturaya hortiisa hadday taallo shay kooraha qeybtiisa dambe oo kalea hadday hortiisa taallo waa asturaysaa fain lam yakun bayna yadayhi milu aakhirati araxli kooraha qeybtiisa dambe oo kale wax la mida ah haddaynan hortiisa oolin fainahu yafqacu salaatahu markaa salaadiisa waxaa goynaya alximaaru walmar'atu walkalbu lswad ah, haweeneyda iyo dameerka iyo eyga madow markaasaa waxaan ibu raawiga xadiidka warinaya abudarka warinaya yaa abaa darin abu darow maa baalu lkalbi alswadi min alkalbi alaxmari min alkalbi alasfar abuu dar waxaan ku weydiiye buuhi eyga madow maxaa lagu maagay buui oo kan guduudan lagaga maagay oo kan jaallaha lagaga maagay ah, xubnayadu sitamcaysa oo eyda ka saartay markaasaa wuxuu yidhi yabna akhii sa'altu rasuula allahi sal lay aslam kamaa sa'alkanii nabigaan weydiiyey buu ihi sida aad ii weydiisay baa nabiga u weydiiyey markaasuu nabigu wuxuu ku jawaabay sal lay aslam alkalbu alswadu shayطaanun eyga madow waa shayaan saasuu nabigu ku jawabay sal yacni waa ka sita ayda kale oo asaga waxa weeyaan waxayna ayda keli qabin buu qabaayo waa shaytaan buu nabig sal lay slm saas waa saas markuu bina leeya wa alkalbu lswad shayطaanu macnahaas man qaybtaa dambe ee xadiku jira ahraj waxaa wariya xadidka muslim muslim baa wariy walahu waxaa u sugnaaday walahu liman limuslim soma kadalika bayhaqina waa soo saaray can abi hurayrata xaaluu ka warinaya naxwuhu xadiidkaa mid la mida duuna alkalbi kalbigase inuu ku jirin macnaa muxuu ka wadaa labadii kale un sooma eyga marka laga reebo labadii kale ayuu muslim wariyey oo abu hurayre ka wariyey macnaa lafdigiisu waxa weeye yaqtacu asalaata almar'atu waalximaaru waalkalb ah, saasa lafdigiisu wa kalbigu waa ku jira marka wayaqi dalika milu mu'aharati araxli saddexdaas salaada gooya laakiin waxaa ruuxa ka ilaalinaya inay salaada ka gooyaan milu mu'aharati araxli haddii ay kooraha qeybtiisa dambe oo kale hortiisa taallo taasaa ka ilaalinaysa inay salaadiisa gooyaan wliabi daauud abu daauud waxaa u sugnaaday wnasaaiy nasaai can ibni cabaasin xaalay ka warinayaan radi allahu tacala canhuma naxwuhu xadiidkaa mid la mid duuna aakhirihi intiisa dambe sameeya ah, intiisa dambe waa intee wayaqi dalika milu mu'aharati araxli wayaqii dalika milu muaharati raxli intaa damba ma laha laakiin muxuu ku egyahay xadiidka riwaayada ibn cabaas waxay ku eg tahay yani waxa weeyaan yaqطacu salaata almarata alxaaid buu markaasa ku qaybi almarata alxaaid saas man wliabi daawuuda wanasaai kadalika ibn maajah iyo ibn khusaymi bayhaqi axaawi way soo saareen intuba can ibni cabaasin radi allahu canhuma naxwuu xadiidkaa mid la mida duuna aakhirihi aakhirkiisa sameeya duuna aakhirihi aakhirkiisa mayo aakhirkiisa muusan warinin wa qayada wuxuu ku qayday almar'ata haweenaydii wuxuu ku qayday bilxaaidi buu ku qayday almar'ata alxaaid buu lafdigiisu waxa weye waa sidan yaqtacu salaata almar'atu alxaa'idu waalkalbu salaada waxaa gooya haweenayda xaa'idada ah iyo eyga abu xaakim baa saxiixiyey riwaayadaa dambe ee cabdullahi bni cabbaas iyo nawowi laakiin waxaa laisku khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa waxaa rafciyey shucba waxaana khilaafay oo xadiidka mawquuf ka dhigay hishaam iyo ibni abi caruuba iyo hamaam sidaas daraaddeed bay culimmada qaarkood waxay xoojinayaan inuu xadiidku mawquuf yahay riwaayadan dambe ee ibni cabaas qaarkood waxay leeyihiin qeydka xaaidada lagu qeydayo ayaa munkar ah ama shaad ah saas man intiisa kale riwaayaadka horaaba u markhaati kacaye laakiin taqyiidka xaaidada lagu qeydayo ayaa waxay leeyihiin ayaan markhaati lahayn saas man laakiin shawaahid buu leeyahay markii lafdiga xaa'idada laga reebo xadiidka cabdullahi bni muqafal cinda axmed o ibn maajah yaqطacu salaata almar'atu wاlkalb wاlximaar waa xadii saxiix sanadkiisu saxiix yahay yani wax weeyaan sida ibn cabdilhadi keyrka ay leeyihin macna xadiidu anas kadalika cinda albazaar biisnaadin xasan bal caaisha radi allahu canha lafteeda ayaa xadiid macnahaale laga warinaya oo marfuuca oo waxay tihi laa yaqطacu salaata almuslimi shayun ila alximaaru waalkaafir waalmar'a ruuxa muslimkaa salaaddiisa ma gooyo shay ilaa dameerka iyo gaalka iyo haweenta mooye markaasaa waxay tihi yaa rasuul allah caaisha waxay tihi yaa rasuul allah laqad qurnaa bidawaabin suu rasuulka ilaahay haddaan dumarkiinaha waxaa nalagu lamaaniyey xayawaanaad xunxun waa ey iyo maxay iyo dameer maxaa anaga dhexda naloo geliyey ama kuwaa naloogu lamaaniyey ah. ayib xadiidka rijaashiisa waa iqaad haytami wuxuu leeyahay laakiin waxay leeyihiin suu haytami leeyahay laakiin kaafirka sheegidiisa xadiiska lagu sheegay waxay leeyihiin waa munkar ama waa sheer ma sugna macna xadiisu eyga iyo dameerka iyo dumarka saasaa sugan caaisha radi allahu canha axaadiistan way diidi jirtay oo waxay ku diidi jirtay khaasatan masalada ku saabsan dumarka bay ka doodi jirtay oo waxay dhihi jirtay asxaabada saad noo wadeen noo wadeen baa waxaad na gaadhsiiseen annagiiyo eydii inaad meel la wada dhigtaan seebay haweenku u jebin bay dhihi jirtay maridoodu ama ay salaadda u goynaysaa nebi maxamed baa salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi anoo jiifa oo sariirta ku jiifa salaad ku jiray oo xaggayga usoo jiiday oon hor jiifay isagoo salaad ku jiray xadiiskaasay marka ku burisay masaladu meel fog bay kaga soo hadhay sida shekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahayna caaisha radiallahu canha waxay leedahay ruduud noocaasoo kalea oo oo bacdulijtihaadaad iyo fahm ay fahamtay ay axaadiis ay ku radiso saxaabada ka sugan saxaabada macnaha kale ay wariyeen oo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalam caleh masaa'il farabadanoo noocaasoo kale ay leedahay oo ijtihaad ayagu markaa ay macnaha waxa weeyaan ay ijtihaaday ay la noqotay inuu xadiidkaasi usoo sugnayn oo baatil yahay macna ayib xadiistu marka way sugan tahay xadiista odhanaysa salaada saddexdaasaad jebisa way sugan tahay hadalkama noolataa iyada laakiin maxaa laga wadaa salaada waxaa gooya yaqtacu salaata mar haddii axaadiistii sugan tahay macnaheeda iyo fahamkeeda iyo dilaaladeeda laysku khilaafaya jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan salaada wax jebiye ma leh oo ashyaadaa ka mid a goyntanna waxay ku fasireen bimacnaa ajirkii baa nustaamaya waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa yaqtacu salaata bimacnaa ajirka waxaa nusqaamiya saddexdaasi hadday ku hormaraan ajirkaagii waa nusqaamaya laakiin salaaddii ma borisay qabaan ayb qolyo ka mida culimmada sida xanaabilado kale iyagu waxay leeyihiin eyga ayaa salaada hadduu hormaro jebinaya laakiin haweentu maya xadiidkii caaisheen sheegaynay bay kaga saareen dameerkana maya bay dhaheen xadiiskii cabdulahi bni cabbaasee uu dameerka sii daayeen soo sheegayna hadda fii saxiix buhaari bay isagana kaga saareen amaa eyga wax ka saara weynay bay dheheen isaga hadduu ku hormaro salaaddii waa jabaysa xanaabiladun halkaasay mareen wasawaabu waxa weeye ra'yiga ay bacd almuxaqiqiin qabaanoo saddexdaa midkood hadduu ka hormaro odoon sutro lahayn ama sutradaada ka soke uu maro oodan iska qabanin salaadaada waa buraysaa wax salaad oo kuusii soconayo ma jiro waa inaad salaaddii dib usoo bilowdo saasaa sawaab ah ayib waana madhabka daahiriyada waxaana doortay madhabka shekhulislam ibnu taymiya iyo ibnulqayim ibnulqayim weliba wuxuu leeyahay wladii carada hada alxadiid waladii caarada hada alxadiid axaadiista iyo caaridaya ka hor timid xadiidkan qismaani weeyaan bu le mana waa laba qaybood saxiixun hayru sariix qaar sugan laakiin macnaha loo daliishanayay ay xadiidkan ku caaridayaan aan ku caddayn sida xadiidkii caaisha oo kale ay nebiga hor jiiftay lanna waa saxiix laakiin sariix maaha maxaa sariixnimadiisa diidaya masalada laga hadlayo waxa waa hormarida horjiifid maa soo ma caaishana maxay ka hadashay horjiifid annaga horbadhiis iyo horjiifid iyo masale laga hadlaya maaha ruux tukanaya intaad xagga ka soo bilowda inaad dhanka kale u gudubtaa laga wada marka waa saxiix laakiin sariix maaha kadalika xadiidkii cabdulaahi bni cabaas isaguna waa saxiix laakiin sariix ma lanna muxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay ma'muumiin la hormaray soma mamuumiinta nin hormari karayo waa iskacabmuranka tagma marka nusuusta ka hor imaanaysa yaa imaa inay tahay saxiix hayru sariix ama ay tahay waa siduu uu leeyahay ama ay tahay sariixun hayru saxiix ama macnaheedu waa ku cad yahay laakiin ma ay sugna sida xadiidka inoo soo socdo laa yaqطacu salaata shayun inoo imaan doono daciifka marka jumhuurtu waxay deliishadeen ama sariix ma aha ama saxiix ma aha labadaa midkood saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay falaa yutraku limucaaridin hada shanuhu xadiista looga tegi maayo mucaarid sidaasoo kale ah, oo qaarna ayna sugnayn qaarna ayna sariix ahayn nusuusta sariixa looga tegi maayo leeyahy sidaa madhabkana waxaa doorsay asheekh moxamed ibn ibraahim al sheekh muftigii hore ee mamlakada sheekh binbaas ka horreeyey kadalika waxaa dooranaya sheekh ibnu cutaymiin sheikh اalbani aimada iyo culimadaasa dooranaya madhabkaas inay salaadu burayso sheekh albani caleh amat lah wuxuu ku xoojiyey intadayna daakiradeedu khayaamin wuxuu leeyahay alfaad baa jirta xadiiska ku soo aroorayo kutusaya salaaddu inay burayso oo ah, maalan tucaadu salaatu alfaadaa jirtu le salaadu waa la soo celin hadday intaa midkood ka hormaraan soo celinta marka waxa wey salaaddii inay burtay sooma markaas saas wey macana sidaasaa sawaab ah bacdu saxaaba wa bacdu taabiciin baa qabay anas bnu malik cabdulahi bni cumar waana sida uu u nusraynayo imaamkii muxadidka ahaa ee shaaficiga ahaa ibnu mundir fii kitaabihi alwsat ayuu u nusraynaya madhabkaas odhanaya salaadu inay burayso saasaana daahirka xadiiska ka muuqata an abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu ihi idaa goortii sallaa uu tukanayo axaduku midkiin ilaa shayin shay xaggii markuu u tukanayo shaygaasoo yasturuhu ka asturaya min annaasi dadka ka asturaya oo fa araada uu doono axadun ruux an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa inuu gudboo tilaabo falyadfachu ha iska riixo ha reebo fain abaa hadduu diido inuu reebtoomo falyuqaatilhu hala la dagaalamo fainamaa huwa isagu shayطaanu waa shayaan eh muttafaqu calayhi buhaari muslim baa soo saaray shayaanka waxaa la yidhahda mutamaridka shay kastoo madax adagoo la kari waayo shayaan baa la dhaha marka ninkan soo taagane uun la celin lae waa sifo shayaan wa saas maanaa leanna insiga cusaadooda iyo kuwooda madaxa adag shayaaiin waa la yidhaha shayaaiin اlinsi waاljini yuuxii bacdhm soo ma ilaa bacdin zukruf alqowl ah, cusaada bani aadamka shayaain waa la yidhahda fii riwaayati riwaaye kale waxay ahayd dhexdeeda waxaa ku sugan faina macahu la jirankiisa waxaa ahaaday alqariinu lamaane ah, kii ku lamaanaan jiray saaxiibkii baa la socda man macnaheed waxa weeye lafdigaa hore ama riwaayadaa hore fainahu shayaanu baa l isaga laftiisaaba shayaan riwaayadan dambena waxay tidhi faina macahu alqariin lamaanihiisii shaydaanka ahaabaa la socda oo riixaaya saas maana haddii shaydaan kugu adeeganhayo dabada kaa qojaynhayo ku marsiisanayo adigiina amarkiisii baad qaadatay oo sifadiisii baad qaadatay marka shayaan haddii la yidhaahdana dhaqankaagaa ah oy dhaqanka shayaaiinta haddii la yidhaahdo fa ina macahu lqariinna isagii baa kuwadoo dabada kaa riixaya oo doonayo inuu dembi ku geliyo dadka salaadoodana waswaasiyo ayib riwaayadan hadda oo fii riwaayatintaas sida daahirkeeda waxaa laga fahmayaa inay riwaayadani ku timid xadiidka abi saciid dhexdiisa whada hayru صaxiix riwaayadani kuma imaanin xadiidka abi saciid bal waxay ku timid xadiidka cabdulahi bni cumar cinda muslim walbayhaqiyi xaafidka marka sida looga bartay waxaa ficnayd inuu kala saaro oo uu yidhaahdo wa fii riwaayati bni cumar cinda muslim soo saas ma ilan hadda waxaa loo qaadanaya inay riwaayada abi saciid ku jirta sooma saasay man ayib saasay caadatan ikhtilaafu uruq hadday jiraan xaafidka waxaa looga bartay inuu baraarujiyo ayib xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa ruuxa tukanaya hadduu leeyahay sutro leeyahay ruuxna uu damco inuu sutradiisii sokadeeda maro inuu iska celiyo iska riixo iska qabto hadduu diidana inuu la dagaalamo cilada lagu cileyana waxa weyaan shayaan baa wata war ama shayaan baa la socda sidaa xadiidka waxaa u fuliyey abu saciidin khudri raawiga xadiidka warinaya saxaabiga ah kamaa rawa shaybaan xumayd ibnu hilaal baa wuxuu yidhi baynamaa ana wa saaxibun lii natadaakaru xadiian buu mar aan anigiyo ninaan saaxiib nahay aanu sheeko naga dhaxayso aanu xadiid isweydaarsanayno id qaala abu saalixin samaan abu saalixin samaan ninka la ydhahda wuxuu yidhi ana uxadiuka maa samictu min abi saciidin alqudri wara'aytu minhu aniga waxaan kaaga warrami buu kuu sheegaya wixii aan abu saciidin qudri ka maqlay iyo waxaan ku arkay markaasaa wuxuu yidhi baynaa ana maca abi saciidin yusallii yowma aljumucati ilaa shayin yasturuhu min annaas maraan abu saciid la joogo maalin jumca salaaddii jumcana uu tukanayo yusallii yowma aljumca maalin jumca buu tukanaya ilaa shayin yasturuhu min annaas sutro dadka ka asturaysana xaggeeda uu tukanayo id jaaa rajulun shaabun min bani mucayid min bani mucayd nin dhallinyaroo reerkaa ka dhashay oo socdaa yimid fa araada an yajtaaza bayna yadayhi markaasuu damcay abu saciid inuu hormaro oo salaadii ku jira fadafaca fii naxrihi dhuunta intuu qabtay buu iska riixay abu saciid fanadara falam yajid masaaqan wiilkii dhallinyaradaha meeluhu fiirfiiriyo meel kale uu ka baxo meeluu ka baxo waa waay dhankan fiiri jid kale fiirso meel kale waa waay muxuu samey markuu meel kale waayo ayib fanadara falam yajid masaaqan ila bayna yaday abi saciid abi saciid hortiisa mooye meel kale oo maru waayo markaasuu haddana ku soo noqdo isku soo dhardhaaray fadafaca fii naxrii ashadda min adafcati اluula wuxuu u riixay si ka adag riixidii hore isaga dhan bu ugu kala tuuray famasala qaa'iman fanaala min abi saciid markaasuu intuu istaagay buucay io aflagaado kala daalay abi saciid rawaxankaasa iir iskojinahay sida doqolada dhahaan waxaan fiiri reebaadiyaha ma hadduu salaada baranahay salaad ku jiro dadka la dagaalamaya afkuu aad ugala dagaalamay abu saciidin alkhudri abu saciid salaadu ku jira uma zaaxama annaas markaasuu dadkii intuu isku cidhiiriyey fakharaja markaasuu baxay fadakhala calaa marwaan fashaka ilayhi maa laqiya ninkii guddoomiyihii muslimiinta ama madaxdiisii buu u tagay markaasuu u dacwooyey ninka abu saciid la yidhaha salaadda dhexdu igula dagaalamay ah, cibbuu igeys abu saciidoo socdaa soo galay oo marwaan u soo galay markaasaa marwaan wuxuu ku yidhi maa laka walibni akhiika abuu saciidow adiga wiilkan aada adeerka u tahay maxaa idinkala galay markaasaa wuxuu yidhi jaaa yashkuu minka wuu kaa dacwoonaya wuu kaa sheeganaya markaasaa abu saciid wuxuu yidhi samictu rasuul lahi sal lay aslam yaquul war ma yaallo war ma yaallo waxay ila tahay iyo waxaan idhi iyo waxaa tidhi iyo hadday arrintu gasho lakala bixi maayo sooma waa inuu marwaan iyo wiilkan yarkaaba meel aynan dhaafi karin waa inuu istaago dhegaysta buu yidhi marwaanow waxaan maqlay buu yhi nebi maxamedo le salawaatu rabbi wasalaamu calayh idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas midkiin markuu tukanayo shay dadka ka asturaya xaggiisa u tukanayo hee fa araada axadun an yajtaaza bayna yadayhi oo ruux isku dayo hortiisa inuu gudbo falyadfachu fii naxrihi dhuntiisa ha ku reebo meeshiisa ha ku celiyo oo ha iska riba fain abaa falyuqaatilhu hadduu diidana ha la dagaalamo fainamaa huwa shayaan bu nabi maxamed baa warkaa ka haya ma adiga marwaana misawiinka yarkaabaa warka nebiga badeli shib walaa marwaan walaa wiil yar wax adli kara ma jiro sooma ila nas nebi baa meesha yaalla salawatu rabbi wasalam aleh halkaasuu marka abu saciid alkhudri radi allahu canhu sida xadiidka daahirkiisaabuu u fahmay una fuliyey soma jeed ciddii meeshay soogtayna saasay wana u qaateen macnaha xadiidku marka waa saasoo falyadfachu iyo falyuqaatilhu iyo waa calaa aahiriha waxaa la diidan wadaadada qaarkood baa xadiidka waxoogaa waxay garowsan waayeen nin salaad ku jiro oo dad iska riixayo dagaalamaya waxoogaa way garowsan waayeen markaasay xadiidka macnihiisi intay leexiyeen bay meelo kaloo fogfog la aadeen tacasuf iyo tawiil aan loo baahnay saasw manaa marka intaaso dhan waxaa laga dagaalamaya hortaada in la maro waxay culimmadu leeyihiin dafciga aad ruuxa ku hormari rabo ku samaynayso falyakun alshal falshal ah, yani si tartiiba isaga qabo hadduu aad aragto inuu soo indhacad yahay haddana waxoogaa ku yar xooji haddaad aragto inuusan reebtoobayn waxoogaa feer u yargeli yara xooji ilaa marka dambe hadday kula gaadha inaad feersanto xataa la feersan ah, saas salaadaadina ma burayso salaadaan ku jirta afka ka hadlay laakiin ficilhaan iskaga rab ninkan shaydaan baa la socda salaadaadaa la qasi rabaa marka haddaad xoolaha difaacataan soo salaadda inaad difaacato maaha ah. ninkan isnaadhahayo shaydaanku eryahayana waa inuu joogo salaada dadka uu ka joogo inuu hormaro maaha waa sadayac saa'il kasta ruuxa soo weeraraya ama xoolahaaga doonaya ama naftaada doonaya ama diintaada doonaya hadduu asal ahaan dhiiggiisu macsuum ahaa waxaa waajib kuga ah kugaa inaad iskaga qabato taasiba sida ay ka fududahay marka hore lanna asalku dilkiisi waxyeeladiisa maaha asalku waxa weye in dhibkiisa aad iska qabato sooma marka inta uu ku reetoomi karo ha dhaafina haddii ilmo yaroo marka ugu horeysaa se haddaad u riixmin riixmi kara aad saar ku dhufatoo ood macnaha nabar ka keento ama dhiig ka keento waa lagu qabsan soo ma lanna waad khaldantay markaa marka waxaa la doonayaa alashal falashal sida saa'ilka shareecadu kula dhaqanto sidaasoo kaleeto w mana ayb alimaam nawowi caleh raxmat wuxuu leeyahay axad fuqahada ka midoo waajibiyey dafcigaa ma garanayo balse waxay leeyihin waa manduub bay leeyihin man sidaas weyaan ayb rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh siduu uga dagaalami jiray in la hormaro markuu sutro leeyahay ayaa waxaa ka mid a axaadiista kususa xadidka cabdullahi bni cabaas wuxuu ihi nebigu sal lay slam kaana yusallii famarat shaatun bayna yaday nebiga sal lay slam isagoo tukanaya ayaa ribaa soo hormartay neef adyaa soo hormaray fasaacaaha ila alqibla markuu arkay inay kusoo soo aadan tahay sutradiisa ka sokod sokadeeda inay mari rabto iyo wuxuu ula orodsamay sutrada xaggeeda kaaga hormari buus xataa alzaqa batnahu bilqibla ilaa uu sutradiisii ku dhajiyey laabta nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh markaasay gadaashiisa martay markay gadaashiisa martay buu digdig u baxay somaart xataa hadduu ilmo yar iyo xoole iyo waxaan reebtoobayna uu yahay horay u dhaqaaq horay u durug weliba orod haddaa rot horay u durug gadaashaada ha maro marka kadib markuu gadaashaada maro dib u soo baxo hadyigii nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh xadiika ibn qusaymiy xaakim baa soo saaray waana saxiix sida ay leeyihiin xaakim iyo e, dahabi labaduba saasmabxadiika daahirkiisa waxaa kaloon ka qaadanayna cidda loo ogol yahay inuu dadka iska qabto iska dafciyo hadday dafcismi waayaanna la dagaalamo waa ciddii sutro samaysatay ama ciddaan sutro lahayn dadka iskamana celin kartid lamana dagaalami kartid ah, adiiska mafhuumkiisa maxaa ka baan idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu qeydkaasaa meesha ku jira haddaad adigu isdayacday oo sutra la-aan aad tukanayso salaadaadii aadan damba ka lahayn ood sunnadii nebiga khilaaftay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaq laguu siin maayo inaad dadka celiso xaq uma lihid markaas ayib su-aal baa imaanaysa ayaguma ku hormari karaan waay walow adigayayna ayayna kuuba bannaanaan inaad iska celisee laakiin ma ku hormari karaan iyagu maya waa waanagii soo marnay low yaclamu lmaaru ma ayaguna kuma hormari karaan laakiin inkeys hadday dhacdo inuu ka hormaro xaq uma lihid aad iskaga dabciso laalina sudko samaysaa lagu yidhi man xadiidka sidaana waa laga fahmaya ayb su-aal bay isweydiinayaan culimmadu oo oh, haddii intuu ku hormaro uu ku gudbo ama waabin kari weyday oo uu ku dardarayba ama mehe adoo sii jeedo oon ku baraarugsanayn buuba ku hormaroo gudbay ma soo qabanaysa hadduu ku tilaabay soo celinaysa waa masale khilaafiya wey bacdu asaxaaba sida cabdillahi bn mascuud iyo bacdu taabiciin sida saalim iyo xasan albasri waxay leeyihin intaad soo qabato mar labaad meeshiisa ku soo celiyo isa soo hormari ah, jidkii uu maray mar labaad dib ugu soo dabaal bay leeyihin laakiin sida sababka ah waxa wey waa madhabka ay ku tageen shacbi iyo thawri iyo isxaaq oo waxay leeyihiin lama soo celinayo lanna maxaa ka dhalanaya hadii la soo celiyo inuu laba goor ka hormaro soo maha taasaa ka dhalanaysa marka mafsadaa dhacdae muxuu ahaayey yani waxa weeyaan kaadi dhiig laguma dhaqo wa ah, mafsadada hadday dhacday mafsado labaad kama dhalato waana madhabka uu rajaxayo yani waxa weyaan ibnu mundir iyo awsaiyo uu ku rajaxayo u saasaa sawaaba iclansaasana ruuxii hadduuba gudbayba mar labaad haddii lasoo celiyo laba waxay noqonaysaa gudbid bay noqonaysa saas man wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi ana rasul lahi sal lay slm rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii sallaa uu tukado axadukum midkiin markuu tukanayo wey idaa goortii sallaa uu tukanayo axadukum midkiin oo salaadda uu ku jiro falyajcal ha yeelo tilqaaca wajhihi wejigiisa qumaatigiisa shay-an shay ha yeelo wejigiisa qumaatigiisa iyo jihadiisa shay ha yeelo haska hordhigo man fain lam yajid hadduusan helin wuxuu ishordhigo falyansib ha taago casan ul ul markaa ha oogo ha taago fain lam yakun hadduusan ahayn oo ushii ayna jirinoo ul u waayo falyakhuda ha jeexo khaban jeexid dhulka xariiq markaa xariiq dhulka ha xariiqo uma kadibna laa yaduruhu ma dhibayo man mara ciddii marta bayna yadayhi hortiisa marta sutro samayso haddaad weydo dhul taago haddaad wax kala weydo xataa dhulka xariiq inta aad sujuudaad ka sokayso saas u xariiqo war xariiqdaas wixii ka sheeye mara inta ka sokaysana ii daayo waay macnuhu ayb akhraja waxaa soo saaray xadiidka axmedun axmed baa soo saaray axmedu wabnu maajah ibnu maajah baa soo saaray waxaa kaloo soo saaray abu daawuud ibn khusayma ibn xibaan cabdirazaq iyo bakawi wa saxaxa waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu xibaan baa saxiixiyey walam yusib mana una asiibin buu yihi xaqa ibnu xajar baa wata hadalka walam yusib muusan asiibin xaqa muusan asiibin iyo sawaabka man zacama ciddii sheegtay annahu xadiidku mudaribun inuu mudarib yahay mudaribku muxuu yahay waa xadiid iskhilaafsan khilaafkiisina la rajixi waayo sooma saas maa marka ibnu xajar wuxuu leeyahay ragga yidhi xadiidku waa mudarib ee ku cileeyey maynan asiibin buu leeyahay sababka waa mareen bal iskaba dhaafe huwa xadiidku xasanu waa xasan buui xaaidkusaxadiidkan laba cilaa lagu cileeyey cilada koobaad waa idiraabka uu xaafidku ka jawaabayo idiraabkuna wuxuu kaga jiraa nin la yidhaahdo ismaaciil ibnu umaya ayaa sheekhiisa magiciisa sixi waayey oo marba wax ku sheegay xaafidka iyo rag ka mida oo rag la midayo muxadisiinta ah waxay leeyihiin uruqda xadiidku isku mid mah way kala xoog badanta mar haddii uruqda la kala xoojin karana idiraab ma jiro lakin waa masle ijtihaadiya lanna tarjiixa uruqda qaarkood la kala rajaxaayey inay muxadisiinta qaarkood u muuqataa dhici karta qaar kalena ka qarsoonto sooma marka rag badan baa waxay ku cileeyeen xadiidka idiraab bal kutubta musalaxa xadiidka mudaribka marka miisaal laga bixinayo waa xadiiska la keeno waay saas muqadimat ibn salax iyo ciraaqi iyo sakhaawi iyo kutubtooda mudarib markay miisaalinayaan xadiis kale keenaan saasmanayb xadiidka taas waa laga doodi karaa siduu xaafidku uga dooday laakiin cillo kalaa jirta oo uu leeyay cillada labaadi waxa weeye nin majhuula ku jira ninka majhuulkaa dartii buuna xadiidku daciif leeyahay ninka majhuulkaa dartii ayuu daciif leeyahay xadiidka waxaana daciifiyey ibnu cuyeyna imaamu shaafici daara qutni taxaawi mali ibn anas aimaam malik ibn xazmi alimaam bakawi nawowi ibnu salaax sakhaawi waxaa laga soo naqliyey inay saxiixiyeen ibnu madini iyo axmed ibn xabal ibn xibaan iyo xaakim ibn mundir ibn khusaymana waa saxiixinaya waxaa daciifiye culimada daciifiye ka mid ah sheekh axmed shaakir iyo almuxadi alalbani cala aljamiic araxma xadiidka marka xaafidku meeshan uu ismudsiiyey taxsiininta xadiidka uu taxsiiniyey waa wax lala yaabay leeyihi sababtu waxa weeye ninka majhuulkee xadiidka ku jira xadiidku eh, yani xaafidku taqriibka markuu u tarjamayay wuxuu caddeeyey inuu majhuul yahay ninkaas ayib taqriibka wuxuu ku caddeeyey inuu ninku majhuul yahay xadiidkana sanadkiisu ninkaasuu ku wareegayaa soo inuu xadiisku daciif noqdo maha marka seebuu xasan ku noqda marka waxaa dhici karta axaadiistu xadiisku wuxuu leeyahay eh, shawaahid kaluu leeyahay oo sanadkoodu uusan nabad gashanay malaha xaafidku kuwaas kale daciifka inuu ku xoojiya dhici karta oo saa u tasiiniye xadiika jumhuurmuxadiiin way daciifinaya ragga aan sheegnay baa ka mid e faraha badan ragga daciifiye mutaahiriinta ka mida ah waxaa ka mid ah ibnu salaax xaafid alciraaqi sakhaawi iyo keyrkoodba xadiidka way daciifinayaan xadiidku waa daciif xadiiu lkha xadiidka xariiqdu ma uu sugna saas man ciladiisuna idiraabka markii laga yimaado ciladiisu waxa w waa jahaalatu raawihi raawi majhuula ku jira saas man xadiidku saa ha ahaado yuusan sugnaanin laakiin waxaa deliishaday culimada qaarkood oo waxay u deliishadeen inay xariiqdu sutro noqon karto haddii wax kale la waayo sidaana waxaa qaba awsaaci iyo axmed iyo abu thawr inaynan mashruuc ahayn xariiqdu sutrana aynan noqon karaynin ayaa waxaa ku tegay imaam maalik leyt ibnu sacad alimaamu shaafici fii qowlihi ljadiid qowlihi alqadiim fi lciraaq xadiikanuu dhihi jirayoo qabay la xariiqi karo laakiin qowluhu ljadiid fi misra wuxuu ku tegey imaamu shaafici caleyh raxmat ullah inayna xariiqdu sutro ahayn sidaasaana xaq limaada licadami daliil awalan lidacfi daliil aaniyan axaadiistaynu soo marnay waxay ahayd milu eh, milu mu'aharati araxli soo ma xadiistaasna waa ka hor imaanaya xadiiskuna waa daciif sidaas daraaddeed xariiqdu sutro ma noqon karto saasaa sawaaba ay aimadaasi ku tageen man aan abi saciidin اkhudri radi alahu canhu qala wuxu uhi qaala rasul sal lay slam rasuulku wuxuu ihi laa yaqtacu ma gooyo asalaata salaada shayun shayna ma gooyo wadra'uu reeba ma staactum intaad kari kartaanna iska reeba wadra'uu reeba bimacnaa idfacuu dadka idin hormaraya waxa idin hormaraya intaad kari kartaan iska reeba salaadtaase waxba ma gooyo wax gooya salaada ma jiro akhraja waxa wariyey xadiidka abu daawuuda baa wariyey wa fii sanadihi sanadkiisa dhexdiisana dacfun baa ku sugan kadalika waxaa wariyey daara qutni bayhaqi ibn abi shayba iyo bakawi xadiidka dacfiga ku sugan waxa weye sanadkiisa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo mujaalid ibnu saciid mujaalid ibnu saciid oo daciif ah saas macana isagoo daciifa buu haddana wuxuu idiraab sameeyey xadiidka rafcigiisa iyo waqfigiisa ayuu isbaraanbaray oo iskhilaafay isaga lafahantiisa sidaa daraadeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaam ibn xasmi imaam nawowi iyo sheekh albani xadiidku marka isaga oo daciifa min xayu sanad ba haddana wuxuu khilaafsan yahay axaadiistan soo marnay oo ahayd yaqطacu salaata arajul almarأaةu wاlximaaru wاlkalb sm soo mare axaadiistaa suganee fii صaxiixi muslim iyo keyrkii ku taalla ayuu xadiidku ka hor imaanaya isagoo sanadkiisu daciif yahay haddana hadduu axaadiista saxiixa ka hor yimaado dacfigiisu waa sii xoog badnaanaya dacfi shadiida buu markaa noqonaya waa sida culamada qaarkood ay tilmaamayaan sheekh alalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu si fiican oo faahfaahsan ugaga hadlay daciifa abi daawuudka asalka ah kadalika silsila daciifa buu si intaa ka faahfaahsan ugu faahfaahiyey ninka u baahan raqamka shan kun lix boqol iyo lixdan i kow oo daciifada manaa silsila daciif ayib xadiidku marka ma sugna hadduusan sugnayn yaa daliishaday laa yaqtacu salaata shayun yaa daliishaday ya mar dhawaa soo sheegna jumhuurtaa daliishaday sooma jumhuurta qabta salaada wax ma gooyo axaadiistii salaadda waxaa gooyo saddexdii la soo sheegayna waxay ku fasireen he ajirka waxaa nusqaamiyay ku fasireen xadiidkan iyo kuwa lamidka iyagoo cuskanaya waxay yidhahdeen salaada waxaasi ma jaraan mana buriyaan soo ma laakiin jawaabtu waxa wey xadiidku ma sugna saas daraaddeed jumhuurta waxaa la leeyahay abit alcarsha uma nqush bal horta carshiga suga intaydaan xadiidka deliishanin suga markaa kadib deliishada marka xadiisku ma sugna haddii uu sugnaada kaba soo qaad oo inta wax loo uruuriyo la dhoodhoobo waxoogaa loo raaraadiyo xasan la soo gaadhsiiyo haddiiba taasay dhici kartoy dhacdaba isagiiyo axaadiistii kale iskama hor imaanayaan waa lais waafajin karaa laba dariiqba waa laisku waafajin karaa in la yidhaahdo laa yaqطacu salaata shayun waa caam axaadiista yaqطacu salaata alximaaru wاlmar'atu wاlkalbuna waa khaas soo ma wاlkhaasu muqadamu cala alcaam qaacida harciya halkaa waa la marin karaa waxaa kaloo la marin karaayo midda ka fiican uu dooranayo sheekh albani caley raxmatullah iyo keyrkii kama fii tamaam minna wuxuu leeyahay waxaa wuxuu lagu jamcin karaa laa yaqtacu salaata shayun waxaa lagu xambaarayaa laa yaqtacu salaata shayun salaadda waxna ma gooyo waa markuu ruuxu sutro leeyahay soma sutro markuu leeyahay laa yaqtacu salaatahu shayun markuusan sutro lahaynna ama sutradiisii sokadeeda la marana waxaa lagu xambaaraya axaadiistii yaqtacu salaata saddexdii lasoo sheegay saas man marka kan sutradiisa iyo kan sutrada leh iyo kan sutrada lahayn bay ku kala saabsan tahay macnahana waxaa xoojinaya xadiidkii horeen soo marnay ee ahaa yaqtacu salaata arajuli lmuslim ida lam yakun bayna yadayhi milu muaharati raxl soo ma garanasaan idaa lam yakun bayna yadayhi markayna hortiisa ahayn markayna hortiisa ahayn salaadiisa waxaa goynaya markay hortiisa tahayna salaadiisa ma goyn laa yaqtacu salaata shayun macnaha dambe marka lagu fasiray sidaana waa laysu waafajin karaa bay leeyihiin laakiin waa goorma waa markuu sugnaado hadduu sugnaan waayona dee tacabkiisa bay naga badaala maxaaman isugu goynana isku wareerinayna maba sugna ayib hadduu daciif noqday axaadiistaa kale sugan unbaa la qaadanaya sawaabkana waa kaan soo sheegnay salaadu inay burayso oo ay u burayso arimahaasi hadday hormaraan saas daraaddeed waxay waajib ku tahay inuu salaada soo celiyo waxaa deliishaday oo xadiidkan culimada deliishaday ka mid ah saxaabada qaarkood iyo taabiciinta iyo aimadaynu soo sheegnay ayaa qaba oo waxaa ka mida ah ragga qaba inuusan salaadu buraynin oo waxba wax burin karo wax hormarayoo burin kara inaysan jirin thawri iyo malik bn anas iyo imaamu shaafici iyo abu thawri iyo asxaabu raay yani jumhuurtaba jumhuurta laakiin ra'yigooda waa laga xoog badan yahay hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamed wala alih w saxbi waslm